الحمد للإله ذي الجلال وشارع الحرام والحلال ثم صلاة الله مع سلامي على النبي المصطفى التهامي محمد الهادي من الضلال وأفضل الصحب وخير آلي وبعد هذه زوبد نظمتها أبياتها ألفون بما قد زدتها أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واتقنا يا كريم يا لطيف وكتابكيني زودك درسي سديدات قال الناظم رحمه الله تعالى نجاسة الخنزير مثل الكلب تغسل سبعا مرة بترب وما سوى ذين ففردا يغسل والحت والتثليث فيه أفضل يكفيك جري الماء على الحكمية وأن تزال العين من عينية wabowlu tiflin kayra deri maa kaal yakfiihi rashun in yusib kula lmaxaal wamaa u maqsuuliin lahu xukmu lmaxaal wamaa u maqsuuliin lahu xukmu lmaxaal ilaa tagayuruu bihi xiina infasal walyucfa can nasri damin waqayxi min batratin wadumalin waqorxi wuxuu shiikhuu ka soo hadlay casharkankii noogu horeeyey najaasa maxaa noqda biyihii hadday najaasa ku dhacdo way buu yidhi halkaa marka waxaa u baahanay najaasada biyaha ku dhaxayso biyaha najaaseynaysa xay ahayd horta uu tilmaamay uu soo tilmaamay najaasadii caynta ahayd buu soo sheegay soo ma ahayn najaasadii markaa caynta ahayd kadib wuxuu kasoo reebay laba shay oo najaasatul cayn ahaa oo cayntii najaasatul cayn kasoo bixi karo oo daahir iska dhigi kara soo ma ahayn waa khamradii hadday khalo noqoto iyo iyo xaraggii baktiga ey iyo doofaar markii laga reebo hee haddii la megdiyo soo ma ahayn halkan marka wuxuu gelayaa sheikhu raximahullah najaasadii cayntaha markii laga soo tago shaygii najaasoobay oo mutanajiska noqonayay baa hadda u baahana inaan daahirino sowara maa see u daahirinaynada najaasadii marka saddex baa loo qaybinayaa najaaso adag najaaso mutawasida iyo mid khafiif ah shiikhu wuxuu ku bilaabay najaasadii eh, adkayd buu ku bilaabay marka halkan wuxuu ka gelayaa mutanajiskii noocyadiisii saa u fahan mutanajiskii ha almutanajisu wey kii najaasoobay najaasatul khinziiri doofaarka najaasadiisu mithlul kalbi eyga tiisoo kaleeto weeye mithl midin godayaan kordayaa yah godool saaraya ayib haddii la kordhigana xaal bay noqonaysaa najaasatul khanziiri doofaarka najaasadiisu mithlal kalbi ayga oo kale xaal ay tahay tuqsal waa la dhaqahayaa sabcan xagga khabarkii baa dhacaya haddii la godana khabar bay noqonaysaa tuqsalna jumlo cusub oo magaranaysaa xog xog cusub noo sheegaysa wey najaasat lkhinsiiri doofaarka najaasadiisu midlul kelbi eyga najaasadiisoo kaleeto weeye tuqsalu waan la dhaqaa hiya najaasadaas sabcan toddoba jeer ayaa la dhaqaa maratan maratan sabcan toddoba jeer baa la dhaqaa maratan mar ka midaana biturbin maca turbin ay ahaatay a turbin waa luuqad ka mida luuqadaha turaab loogu dhawaaqo aturbu waa luuqadaha aturaab luqad kamida mida weeye lagu dhawaaqayo turaabna waa la turbina waa la maratan mar ka mid ahee biturbin baana lagu dhaqahayaa weeye halka marka wuxuu tilmaamay annajaasatu lmuqalladatu najaasadii ahee adkayd maratan marka tuqsalu waa u keenaysa daarib tuqsalu waa la dhaqayaa maratan marna biturbin baa lagu dhaqayaa najaasada marka muqaladkahay wuxuu waa najaasatu lkilbi wal khanziiri maxaa kaloo raacaya wa farci axadihimaa wa farci eh, axadihimaa marka sheikhu wuxuu tilmaamay inay waajib tahay toddoba jeer in la dhaqo mid ka midana hee eh, mid ka midana ciid lagu darayo marka inay ugu horeysa ayaa fiican inay ugu horeysa waajib ma ciid inay ugu horeysa way fiican tahay si biyuhu ay uga sii dambeeyaan marka najaasadii eegay doofaarku meesha ku reebeen hadday najaaso cayna tahay oo meesha ka muuqanaysa horta caynta in la suuliyo weeye toddoba jeer markii la dhaqay kadib haddii caynta meesha ka baxday toddobadaas hal xabeyaa laga soo qaadaya markaasoo waran maa yah ha inta meesha cayn ku taallo cayn najaasa ah oo ay iyo doofaar leeyahay inta meesha ay ku taallo intaa jeer oo adhaqis adee ku taalla markii aagoysid goysid waa maxaa laga soo qaadaya xabad bay noqonaysaa waa kaa markaas wardhab maa yaa waaya markaad dhaqadid oo caynta meesha ka saarto markaas ayaa intii kalena dhammaystiraysaa taas xalaf bay noqoto adoo caynta meesha ku taalo weli hee toddoba jeer baan dhaqashiikow ma jirto marta meesha caynta laga saaray kadib baa hee baa toddobadii la dhammaystiraya weeyaan masaladaasuu sheikhu raximah allahu tacaala uu kuu tilmaamay masala baabka beydkaas halkaa masalaha ku jidha wamaa siwaa dayni labadaa wixii ka soo hara dayni labadaas eyga iyo doofaarka najaasadooda wixii ka soo hara yuqsal waa la dhaqayaa fardan mar baa la dhaqayaa mar yuqsal waa la dhaqayaa hee fardan ay qaslan fardan dhaqid mar ah ayaa la dhaqayaa weeye oo taasaa waajib ah halka najaasadii eegay doofaarka dhaqidooda toddobada jeer ay waajib ka tahay hee tan maxaa waajib u ah hal mar in la dhaqo warkaasoo wardhamaa ayib walxatu burburintii najaasadii la burburinayay ama xuqidii la xuqaya nijaasada watahliifu iyo dhaqidii saddex in la geeyo fiihi kaa dhexdiisa yaa afdalu ayaa fiican walxatu xuqidii la xuqayay meesha nijaasada ku taallay watahliihu iyo saddex ka dhigidii saddexayntii saddex laga dhigayay dhaqidii fiihi kaasi waaga ahay hee afdalu ayaa fiican najaasadanna tii mutawasitada ahayd weeye waa mutawasidadii labadan beed marka waa isla socdaan waa dul maraynaa shiikhu muxuu ku yidhi wamaa siwaadayni labadaa wixii ka soo hara waa labadee ay siwa alkalbi wal khinziir wixii ka soo hara yuqsalu waa la dhaqayaa fardan ay qaslan fardan dhaqid kelia baa la dhaqayaa waa intii waajibka ahayd walxatu xoqidii fiihi la xoqayay watahliiu saddex saddex saddex kadhigidii fiihi kaa saddexda laga dhigayeyna hee afdalu ayaa sii fiican weeye oo meeshii najaasada ku taallay hadday cayn tahay najaasa cayna meesha tahay in la suuliya horta khasaba inta caynta la suulinayo waa la dhaqayaa cayntaa markii la suuliyo intaas ku baxday hawl suulinteedii halxal bay noqonaysaa fardigu waa inta markii guriis haddaa dhaqadoo suushayna dee fardi weeye hadday weli ku taalo meeshiina haddaa shan jeer lix jeer dhaqadid oo lix jeer kadib ay suusho lix jeer maxay isku noqonaysaa yaah hal xabaa laga soo qaadaya hal xabaa maxay yidhaha alghasalaatu almuziilatu lilcayni tucaddu waaxidatan dhaqidda caynta suulinaysa yah maxaa laga soo qaadayaa hal xabo xaggana nijaasa ku taalay markaa markii tobanaad maraysabeen nijaasada meesha ka bacda tobankaas maxay isku noqonayaan tuqsalu fardan yuqsalu tobankaasa fardan yuqsal noqonaya hadda hal mar ay ku suusheen maxaa weeye hal markaas baa noqonaysa fardan yuqsal yakfiika waxaa kuugu filan yakfiika waxaa kuugu filan jaryul maa'i biyo in la dulbiyo dulsocodsiintoon cala alxukmiyati najaasadii xukmiyada ahayd wa an tusaala iyo in la suuliyo al caynu tii caynta ahayd min cayniyatin oo an tusaalaya in la suuliyo al cayntii najaasada in la suuliyo min cayniyatin tii caynta ahayd shiikhu marka halkan saddex masalo buu ku tilmaamay masalada koowaad waxa weeye ku tilmaamay ay iyo doofaar wixii ka soo hara najaasadooda in hal mar la dhaqayo waajibkoodu yahay in hal mar la dhaqo waa masalada koowaad najaasadaas caynta kasoo hadha ee eygii dufara kasoo hadhay oo mutawasidada loo yaqaana shiikhu labuu u qeybiyey najaaso indhaha la saarayo saddexdii siyaabood ku muuqanaysa ama urkeedu soo urayo amase dhadhankeedu uu joogo amase isoqti kale kalarkeedu uu yaal saddexdaa mid ka mida ah najaasada haddii meesha ku yaallo najaasa cayniya baa la dhahaa maxaa la dhahaa meesha urkeedii baa yaalla amase kalarkeedii amase dee dacmi hadday dacmi lahayd markaas wax dhammaa intaa mid kamida ah hadduu yaalo maxaa ladhahayaa najaasadaasi mutawasitadaa magaceed cayniya saddexdaa mid ka mida ah hadduusan oolin yacni saddexdaa haddaysan wada oolinba laakiinse aada hubto meeshiina najaasa ku taallay xukmiya baa la dhahaa maxaa loo yaqaan najaasada marka cayniya xukmiya mutawasiada u qaybsanta warkaasoo warna maa yaa mutawasida sheekh muxuu qaybiyey najaasa cayniya iyo najaasa xukmiya cayniya waa wixii saddexda tilmaamood leh xukmiyana waa wixii saddexdaas aan lahayn laakiinse aad hubto meesha inay meelahaas kaadii baa ku daadatay qoraxdii baa ku dhacday way qallajisay wax raada oo ka muuqda meesha male maxaa adugu hubtaa ogtahay meesha najaas ku taa inay kaadi ku daadato soo maahayn lakiin saddexdii midtoona kama kama muuqdo meeshaas najaasada ku taal maxaa loo yaqaanaa xukmiya xukmiya waxaa laga wadaa xukun ahaan bay u joogtaa waxaa ognahay xukunkii najaasbas inuu joogo laakiin insan ka muuqata hee ma jidho labadaasna inuu u qeybiye shiikhu waa mas'alo ayaduna labadaasuu u qeybiye shiikh marka wuxuu ku yidhi cayntii tii caynteedu muuqatay waxaa waajib ah cayntii meeshan in laga suuliyo in meesha caynteydii laga suuliyo caynta marka aad suulisid suulinta caynta aad suulisay maxaa loo xisaabinayaa fardan yuqsalu fardagii bay noqonaysaa soo warkaasoo wardhamaa markaa fardan yuqsalu aan samaysid markaas oo hal mar aad meeshii ku nadiifisay cayntii ee najaasada ahayd markaas waxaa kuu sunnaa inaad laba ku darto oo saddex kaga dhigto waa sunni inaad saddex gaarsiiso markaas war dhammaa yaa maxaa kaloo kuu sunnaa cayntii markaa meesha ka tirtidaysid inaad jajabiso laftigeedu hee waa sunna oo aa xoqdo laakiinse waxaa muhiima najaasadan inaad biyo dul marisidoo najasada meesha ay ka baxdo taas waa asalkii najaasadii marka tilmaamta waxaa dhici karta inta badan saddexdii tilmaamood laba midkood hadday haraan oo aad u tabar weyday waa lagaa cafinaya intaasa cafisay noqonaysaa mahsa udhaqaysa udhaqaysa udhaqaysa muuqaalkeeda meesha waa ka saarta acamkiina dhadhankiina meesha wuu ka baxay laakiinse urba haray waa si kale waa awoodi weye waa ka saari weye soo maahan macfuwan weye markaa urkaas soo haray marba hadduusan dhadhanan joogin dharna joogin kalarna uusan joogin meeshii kalarnameeshii dhadhanna ma joogo urna ma joogo kalarkii baa goon weyday nafti baa kaaga dhacday dhiiggii xaydkaah oo kale saa u dhaqaysay u dhaqaysay u dhaqaysay kalarkii meesha urkiina wuu ka ba'ay dee dacmna ma jiro maxaa haray keliya kalarkiibaa goon weyday ayadana waa macaf laakiinse hadday hareen dhacdacmi hadduu haray weli najaasa meeshii taalla weeye weli najaasa meeshii taalla haddii kalar iyo iyo iyo ii sheeg iyo ur hadday hareenna weli najaasa meeshii taalla laakiinse kalar keliya hadduu haray labadii kala tageen amase ur keliya uu haray labadii kale ay tageen waa la iska cafinayaa labadaas warkaasoo war maa maxaa la diidaya inay israacaan baa la diidayaa ayib masalada uu ku daray shiikhu waxaa weeye waan sheegnay saddexdii masalo waka wamaa siwaadayni fa fardan yuqsalu walxatu watatliidu hee fiihi afdalu yakfiika jaryulma alxukmiya halkan muxuu kaloo kugu daray tii najaasadii xukmiyada ahayd meesha aan inay ku taalaa ogin laakiinse wax calaamadaaya wax e, ura meesha aysan jirin ayaad waxaa ku filan bukiya xoqidii howlaha la aaday biyo inaad dulmarisa aa ah, ku filan buu yiri jaryulmaa cayl xukmiya ama tii caynta ahayd oo aa u jeeday ayada waxaa waajiba ah caynta in meesha laga saaro marka caynta meesha laga saaro waa maxaa la tirinayaa fardan yuqsalu markaasaa la tirinaya inta cayn meesha taallo fardan yuqsalu hee ilaahmaa boqol jeer dhaqadi fardan yuqsalu lama gaarin taasaa isku fuuqsanaysa fardan yuqsalu waaya wa bawlu tiflin mutawasiadii bushihu ka hadla marka hadda maxaan gelaynaa najaasadii khafiifka ahayd bushii ku gelaya wa bowlu tiflin ilmo yara wiil yara kaadidiisu difligaasoo maa akala aan quudan oo aan cunin hayra darrin caano waxaan ka ahayn aan cunin yakfiihi kaa waxaa ku filan ka boolkaas w boolka yakfiihi boolkaa hada boolkulaabans yakfiihi boolka <laughs> waxaa ku filan hee rashun rushayn baa ku filan gormay ku filan taha rushayntu in yusib huwa rushayntu hadday gaadho kullal maxalli booskii oo dhan booskii kaalidu gaadhay oo idil hadday gaadha rusheentu waaya wa bowlu tiflin ee wiil yara kaadidiisu wiilkaasoo maa akala aan cunin khayra darin darin yani labanin wey caano waxaan ahayn litaqadi baa laga wadaa quud ahaan aan u cunin hadduu wax kale quud kayra labanin caano waxaan ahayn aan u cunin aan cunin hee aan quudan yakfiihi boolkaa waxaa ku filan rashun baa ku filan rushayn la rusheeyo goorma bay ku filantaha rushayntu in yusib waa hadduu gaaro huwa rushayntu rashku hadduu gaaro kullal maxalli booskii kaadu gaadho dhan xagga marka maxaa la yska rabaa ilmihii yarka ah horta najaasadiisu najaaso khafiif inay tahay wuu kuu sheegay koow ilmaha aan leenahay najaasadiisu waa khafiifna wuu tilmaamo horta waa inuu wiil yahay buu yidhi bool xaga maxaa ku baxay gabadhii iyo khunfihii ilmihii yarka ahaa ee labeebka ahaa iyo gabadhii gabadha ahayd oo labadaasba oo yararkaa ah meesha bay ku baxeen kaadidoo waa la meerayaa koow markuu boolku yidhi maxaa ku baxay saxaradiisa ayadana waa la dhaqayaa meesha boolkaliyaa la iska rabaa bes ha xukunkan yaa iska leh iskaleh kaaladiisa iska leh arrinka saddexaad see loo dhaqayaa wuxuu yidhi rash baa la sameynayaa la rafaajin mayo maxaa la sameynayaa waa la rusheynayaa rushayn rushayntii buu shardi ku xira wuxuu yidhi rushayntu kulla almaxalli kaadidii hee meeshu ay gaadhay oo dhan waa inay rushayntu gaadhaan marka biyo ka badan biyihii kaadidii meesha taala waa in wax lagu rusheeyaa shardigua kaa warkaa ma ku dhacay rusheen iyo dhaqiid maxay kala duwan yihiin labadu waxay ka siman yihiin meeshii kaadida inay wada gaareen dhaqiiddu maxay la gaar tahay biyihii meeshay ka baxeen warka soo warramaa biyihii wax lagu hee meesha way ka baxayaan rushayntuna wax biyoo baxaya ma laha marka rash waxa weeye rash iyo dhaqid waxay iska siman yihiin in meesha biyo la wada gaarsiiyo biyo meesha ka badan lagu shubo maxay u kala duwan yihiin dhaqidii biyihii meesha bay ka baxayaan rusheentuna biyo meesha ka baxayaan ma gaaraan meesha ku joogayaan keliya taasna waa taa waaya wamaau maqsuulin lahu xukmulmaxal id laa tagayurun bihi xiina fasala halkan wuxuu ka hadlayaa usaalatu najaasati waxaa la yihahdaa usaalatun najaasati usaala biyihii dharkii najaasada ahaa lagu dhaqay buu ka hadlayaa mara najaasaa baa ku taala tusaale biyaha ku dhaqday soo ma ahayn biyahaas najaasadaa ku dhaqday usaala la yidhaahdaa buu ku yiri biyaha xuunkooda ka warama taasuu kuu sheegayaa mara kaadila biyo ku dhaqday biyihii najaasada biyihii aa ku dhaqday marada kaadila markay ka miirmeen xadka iyaalan maxaa lagu magacaabayaa qusaalatun biyaha cuunkooda muxuu yahay shiikhu waa ka wuxuu ku yidhi wamaau maqsuulin mid la dhaqay biyihiisu lahu maagaasi waxay leeyihiin xukmulmaxalli meeshaa la dhaqay xukunkeeda leeyihiin meeshaa la dhaqay hee xukunkeeda leeya meesha haddaad tiraada waa daahir biyuhuna daahir weeye haddaa meeshii tiraada weli waa najaaso biyihii ka baxayna najaaso weeye shardiga intaa meel lagu hujinayaa maya shardi baa u dheer id waqti way xukun biyihii xukunkii maxalka qaadanayaan laa tagayurun wax isbedel ahi biyihii ay fiihi aysan ku sugnayn biyihii kow xiina goortii infasala ay soocmayeen u fiirso muxuu ku yidhi wamaau maqsuulin biyihii kii la dhaqay biyihiisu faanadii adhaqday ah oo najaasada ku taalay biyihii ka baxay lahu biyahaasi waxay leeyihiin xukmul maxalli wixii maxal waa meeshii adhaqday meeshii adhaqday xukunkeedii bay leeyihiin oo haddii meeshu maradii markaad biyihii ka miirtay haddaad tahay maradii waa daahir biyihiina maxaa weeye waa daahir haddaad tara maradii weli waa najaaso biine najaaso weeye intaa waa beedka intiisa hore shardi baasu ku xiran goormaa dhahaynaa xukunkii maxalka qaadanayaan id id waqti laa tagayurun wax isbedel ahi hee bihi fiihi biyihii aysan ku sugnayn markii biyihii oo nadiifa meesha ka baxaan ayagoo cad oo wax isbedel ahee aysan ku jirin xiina goortii infasala ay soocmayeen xaggaa maxaa ka fahamtay sheekh xasan fanaanadii aan dhaqday oo najaasada ku taalay biyihii ka baxay haddii biyo nadiifka cad ay yihiin hadday isbedeleen dee madoobaadeen dib tagtay biyo cad waayo biyihii ka baxay halkaasi ahaayeen waxay aaminsan tahay maradii nadiif noqotay biyihii wax ku kordhay oo culays ama jiraan waana cadaankoodii waa sidoodii biyahaas waa biyahaan u bixinay mustacmal waa biyihii daahir ka noqonayay mustacmalkii wey marka mustacmalku daahir bay ahaayeen dahuur hee ma gaarsiisanayn sooma ahayn wakaa masaladu marka masaladu hee wakaa waaya walyucfa haliska cafiyo halkan masala la yaablu ka hadlayaa waxyaabihii najaasada ahaa waan soo qeexnay soo ma badan aan soo tilmaamnay yaa najaasooyinka faraha badan maxaa la iska cafin karaa macfuwaat waxligaa ka hadlaya hadda waxyaabah la iska cafiyey waliyucfaa la iska cafiyo can nasri damin dhiig dhiig kiisi yaraaha la iska cafiyo aslan waxaan soo sheegnay dhiiggii masfuuxa ahee meeshuu doonaa ka yimaado najaaso wayaan soo tilmaa soomaa dhiig xaga ka imaanaya waa najaaso qoftii xaga qabta dhiigeeda najaaso wey dhiiggii neefka markii la qalo kasoo boodaya najaaso weeye intaa waa laysku waafaqa kitaabku intaasu noo sheegatay najaaso inay yihiin nooma kala gurin dhiiggan miyaa kan miyaa nooma kala gurin muxuu yidhi dhiiga odhan waa najaaso ayib marka dhiiggii uu yidhi waa najaaso buu wax kasoo reebayaa wuxuu e. yidhi dhiigga kiisa yar nabar yar baa kuu yaalay dhiig baa ka yimi nijaaso weye laakiinse waa laska cafiye eeg sheega in la cafiye najaasanimada ka saari mayso ma ku dhacay sheega in la cafiyee najaaso inuu ah ka saari mayso warkaas wardha maa marka dhiigii adig dhiiggii kaa yimi oo yarka ahaa ama aduu iska keen ama cid kalehee ha kaa keentee najaaso waa lagaa cafiyey macfuwey koow qayxina waa malaxdii madaxda waa dhiig isbedelay laftigeedu dhiig haddii najaasa laga wixii dhiig iska bedela najaasa noqonaya labadaasuu ka yimi min bathratin ka yimi finankii wa dumalin iyo boogihii kasoo baxyadii wey iyo wa qurxin dhaawacyadii ka yimi dhaawacii ka imaanaya bathra waa finka fin nabarada soo baxbaxo weye dumalna maxaa weeye boogagii waa boogtii nabar kasoo baxa qofka kasoo baxa oo kaleeto qorxinna waxa weeye dhaawacii cadiga qofka lagu dhuftay oo kaleeto in masaskum qarxun faqad masan qarxun iyo qurxun labada waa la dhihi karaa waaya xaggaa marka markuu yidhi dhiiggii kiisi yaraa waa la iska cafiyey sumuusan ku dhihin yaa xaggaa maxaa ku baxay nasri maxaa ku baxaysa dhiiga kiisii badnaa haa kiisii dhiiga badnaa waaye xagga marka dhiigga dhiigga qofku hadduu dhiiga kasoo baxa hadduu yar yahay ama aduu isa keen ama cid kala kaa keento warta waa cafisow koo dhiiga kiisii badnaa haddaa iskaa uu kaaga yimi yah iskii qof hadduu oga yimaaday macfun weeye bay yidhaahdeen macfigii bay raacayaan haddii cid kale kaa keentay ya dhiigaas faraha badan cid kale kaa keentay maaha haddii cid kale dhiigu ka yimi min hayrihi markaa najaasuu kuu noqonaya macfigii noqon mayo lakin hadduu adig kaa yimaado ama ha bato ama ha yaraadee muxuu noqonayaa macfuun buu noqonayaa wey waa wadumalin wa qurxin ayaduna waa ujeedaa waxyaaba ka imaanaya waa waa la iska cafiye buu sheekhuyi raxima allahu tacaala waaya baabul aaniyati weelashii buu baab u yahay kani weel muxuu meesha u keena dahaaraan ka hadlaynay sheekh ismaaciil weel buu meesha keena maxaan ka hadlaynaa hadda dahaaraan ka hadlayna xaggee isaga xihan yihin maxaa weel dahaara ka galay haye yah te haa waxaa ku daaqaanaysa biyo waaye soo maah waxaa ku shubanaysa way weelku marka waa in lagaaga waramaa weelkii xaggaas ka soo gelaya yaah biyo daahiraa haystaa xagee ku haystaa biyaha daahirka ilan sacabaha kuma wadootid xagee ku wadataa weel bay kugu jiraan weelka xukunkiisa muxuu noqonayaa marka weelka maxaa laga sameynayaa xukunkiisa muxuu noqonayaa baabul aaniyati jamcu inaa'in wey yubaaxu waa la baneeyey minha aaniyada xaggeedii daahirun kiisii daahirkaha baa la baneeyey kaa daahiroo min khashabin ka imaanayay loox xaggii laga sameynayey iyo wakayrihii waxaan looxba ahayn laga sameynayey maxaa laga sameeyey bir caadiyaa laga sameeyey iyo wixii la halmaalay oo kaleeto ama harag baa laga sameeyey min ayri laa fidatin kii fidda xaggiis ka imaanaya lama ogola aw dahabin ama dahab xaggi ka imaanaya hee lama ogola yubaaxu waa la baneeyey minhaa xaygay u celinaysaa weelashii xaggooda waa la baneeyey daahirun baa la baneeyey mid hee mid daahira kaa daahirkaayoo min khashabin ka imaanayay alwaax xaggiis iyo wakayrihi wixii alwaax aan ahayn oo birya wixii la halmaalaya laa fidatin fida aan ahayn aw dahabin ama dahab hee aan ahayn fa yaxrumu waa xaaraan isticmaaluhu kaah isticmaalkiisu waa kee kii fidada dahab kaymu sheegayaa kaah isticmaalkiisu hee xaaraan weeye waaye ka waaba weelkii indhakuusha oo kaleeto oo limra'atin ay lahayd macnata hadduu kaa ka samaysan yahay dahabkii fidadii waa weele xaaraan wey macnu shiikhu marka xaggan laba masaluu ka hadlay masalada kale waxa weeye eh, weel kasta oo daahir ah oo dahab iyo fidaan ka ahayn waa la isticmaali karaa markasuu markuu yidhi marka waa weel kasta oo daahir xagga maxaa ku baxay weelkii nijaasada ahaa nijaasadu marka waa laba mid asal ahaan ba inuu nijaaso ahayo ey iyo doofaar harigii baa laga sameeyey asal ahaan buu nijaaso yahay soo maaha ama asal ahaan najaaso maaha hee nadiif buu ahaye mutanajis buu noqdo weel najaasoobay khamree ku shubee iyo wixii la halmaaray mutanajis buu noqdo soo maaha labadaasaa ku baxay kuwaas marka culimadu waxay yidhaahdeen lama isticmaali karo ilaa inay jaaf yihiin jaaf soo inay qallan yihiin mooye weel qallan oo najaasaa dee waxaan qallan hataa ku shubanaysid lagu diidi maayo maxaa yeelay ismahee haa ismayaa wax najaasaye wax qoyan baa wax najaasaye soomaa haa amase aad ku isticmaalaysid biyo fara badan oo qullateyn dhaafay ama gaaray ayaguna dee najaasa waxaa ka tari saas maa labadaa wixii kasoo soo hara lamasmarka wuxuu yidhi isticmaalkii dahab iyo fida laga soo reebay markii dahab iyo fida laga soo reebay qofka wuxuu ismoodsiin karaa dahab iyo fidada la sheegayo isticmaalka waxaa weeye weelashii wax lagu cabayey ama wax lagu cunayey ama lagu weysaysanayey shiikh wuxuu yidhi isticmaalku sidaabaa ka baaxad weeye isticmaal waxaa soo gelaya buu yidhi mirwadin baa soo gelaysa mirwad mirud maxamed markaa waa dhaladii indhakuusha ugu jidhay islaamaha mirudku waa kaa dhaladaa mactaa inay daham iyo fido noqoto lama ogola buu ku yiri isticmaalku marka meel kasta wuu gelayaa dhaladaa noqotaya maxaa soo gelaya muraayadii dahab iyo fido haddaad ka dhigato marka isticmaalku meel kasta wuu gelaya yaa kusoo koobin ama cunid ama cabid ama hee dahaaraqaashaa kusoo koobeen keliya mid walba mactabuu soo gelayaa waaya wajaaza way bannaan tahay isticmaalkii min zabarjadin zabarjad wixii laga sameeyey wixii min zabarjadin laga sameeyey hee way bannaantay zabarjad dabcan waa weelka waa waxa weeye amalanayaa waa dhagaxuun dhagaxuunta qaaligaa mid ka mida inuu yahay dhexka dhah oo weelasha laga sameynaya waaya xaggaa marka waxaan fahamnay labadaa beyt wuxuu noo sheegay masalada koowaad weel kasta oo daahira in la isticmaali karayo labo dahabka iyo fidadu weel weel ahaan inaan loo isticmaali karin maxaa la mida ah isticmaalkii keedsi inaad guriga iska dhigato weel dahab iyo fida ka samaysa inaad guriga iska dhigato may isticmaalmaya shiikhow waa gurigaan iska dhiganaya itikaad baa ladhaa itikaadkana waa la diiday waaya wuxuu kaloona sheikhu noo tilmaamay wixii dahab iyo fida aan ahaynoo qaaliya sidii zabarsidka hadda uu sheegoo kaleeto weelka in laga samaysan karo waxaa dadku ma wada yaqaanaan dadku hee ma wada garanayaan dadku ma wada garanayaan waaya waaya su-aalba marka timaaday weelkii maxaa lay dahab iyo fido haye looma ka su-aasha marka waxay taa weel baa iga jabay haye hadduu weel kaa jabay maxaad samaynaysa dahab iyo fido ma ku kaban karaa taasuu sheikhu ka jawaabaya yan hadda dahab sida lama ogola isticmaalkooda soo maa ah? weel in laga isticmaalo looma ogola baa haddii kalena sidii qof naar qurqurinayu noqonayaa dabadii ka warama dabadii shiikhu wuxuu ku yidhi dabadii baa lakala gurayaa marka wa taxrumu xaaraan weeye addabbatu kabidii min haadayni dahab iyo fida xaggood ka ahaatay hee kabidii xaggooda ka ahaatay hee xaaraan weeye bikiberin maca kiberin kabidaasoo bikiberin ama xaal kabidu bikiberin maca kiberin weynaan la jirankeeda ay tahay curfan markii curf ahaan loo eego weynaantaasoo maca tasyiini qurxin iyo qurxin darteed hee qurxin la jirankeeda ah in fuqidaa haddii la waayo qurxintii iyo weynaantii xallad kabidaas way bannaanaanaysaa wa tukrahu waase la karhay fardan keli keli hadday tahay waa la karhay weynaan keliya haddii loo samaysanayo yaa fardan weynaan keliya hee haddii loo samaysanayo waa la karhay walxaajatu baahidu se baahidu idan waa baahi baa imaanaysaa layidhi baahidu allatii waa midka tusaawi la eg kasrahu jabida la eg inta jaban la eg baahida waa inta wixii ka baxsan baahi ma <laughs> waaya shiikhu muxuu ku raximahullah wataxrumu halkan baa ku celinaya kadib aan sharxi doonaaye wataxrumu xaaraan weeye markaa maadada fiqiga baranaysid erayada inaad la gurtaa erayada erayga la adeegsanayo waxna wuu soo xareynayaa waxna banaanka u saaraya marka inaad garanaysaa wuxuu banaanka u saaraya waxa uu koobayo wataxrumu xaaraan bay noqotay addabatu kabidii xaaraan noqotay min haadayni labadaas wax laga kabo waa dahab iyo fido in wax laga kabo yani weel bir ahaa ayago in weel ahaan loo isticmaala laba diidii soo maa weel bir ahaa oo xaggaa kuu yaalay oo jabay inaad dahab iyo fido kaga soo kabto xaaraan weeye bikiberin bikiberin xaal dabadaasi bikiberin weynaan la jirankeed ee tahay yacni ay weyn tahay dabadu curfan curfi ahaan markii la eego kibarkaasoo maca tasyiini qurxin la jirankeeda ah xagga marka muxuu diiday andamayno horta in fuqidaa labadaa haddii la waayo labadee kiberin iyo tasyiin waa laga wadayaa in fuqidaa labadaa haddii la waayo kiberin inay weyn tahay iyo tasyiinkii oo wada jira haddii la waayo xalad kabidu xallad way banaanaanaysaa hiya kabidi bay banaanaanaysaa dabadiide way banaan tahay markaa soo laba masalo xaggan wuxuu ku sheegay mar ay xaaraan tahay iyo mar ay bannaan tahay haya laba kalaa noo sii haray wa tukrahu waa la karaahiyeystay fardan fardan baa la karaahiyeystay keli markay tahay kibirkii laga hadlayaa hibarkii weynaantii keliga hadday tahay oo tasyiin uusan ku jirin hee waa la karaahiyeystaa iyadiina shiikhu marka baahidu intee la eg tahay walxaajatu baahidu allatii waa midda baahidu tusaawi la eg kasrahu jabidii la eg ah, baahidu waa inta jabida la eg wax ka badan baahi lama dhaho shiikhu marka dhowr masalo meesha noo sheegay wuxuu yidhi kabida mas'alada la kabayo hadda siuu sheikhu beydka ku raacay wadadii wuxuu raacay alimaamu raafici calayhi raxmatullah laba wada meeshan yaal imaamu raafici iyo imaam annawowi muxararka kitaabka muxararka la yidhaahdo iyo kitaabka minhaajka la yidhaahdo minhaajku waa muxararkii waa laga soo uruuriyey warkaa ma ku dhacay yah niskiis weeye marka marka imaamu nawowi dariiquu raacay imaamu raaficina dariiquu raacay labada dariiqana waa madhabka dhexdiisa ya ayib labadii dariiqa marka shiikhu hadda wuxuu raacay dariiqii raafici dariiqa raafici marka muxuu yahay dahabka iyo fidada labadaba in wax lagu kabi karo taasaan marka horta maraynaa shiikhu wuxuu ku yidhi dahabka iyo fidada oo wada socda markii meel markii meel raba in lagu kabo afar xaalo wey kabidii ama dahab la isticmaalaya ama fido la isticmaalayay markaan inaan meel ku kabno intee xaalo weeye afar xaalo waayo hebelka meesha ku kabaya kabida horta kabid jaantu isticmaalayo ama dahabka ama fidada inay weyn tahay kabiduna ay ka tahay qurxin oo uusan baahi u qabin markaas maxaa la dhahaa kibarun litasyiini waa xaalada koowaad baashuna waa weyn tahay kabiduna jaanta uu wax ku kabayana waa weyn tahay baahi uma qabaana muxuu samaynayaa ha weelkii waa weel iska caadiyo samaysan weelku waaba samaysan yahay meel ka jaban weelkii qurxin dhabarku inuu kaga dhishiya rabaa meel yar jaan jaan ii sheeg jaan dahaba meel inuu kaga dhishiya jaantaasi horta meel jaban ma kabin marka litaziin waaye soo maah waa meel jaban hee ma kabin ila meel hadday kabto danbaa meesha loo dhijinayaa marka litazim wuxuu ka wadaa ay liayri xaajatin saa u fahan litazim muxuu ka wadaa liayri xaaju ka wadaa baahi looma qabo marka haddaan baahi loo qabin nin meel dahab ku dhigsaday asagoon baahi u qabin ujeedkiisu muxuu yahay ta waa qurxin marka allahu mustacaan xaaladkood maxaa weeye waa kibarun litazyiin baashu way tahay labo quruxna buu dhegsanayaa xaalada koowaad xaaraan weeye lama isticmaali karo ama dahab ha ahaato ama fida ahaato taa maxaa kasoo horjeeda labadaa yaryareede kibarun weyne yaree sikarun jaantu waa jaan yar taziina maxaa kasoo horjeeda lixaajatin israaci markaa sikarun lixaajatin xaggaas kasoo baxaysa sikarun lixaajatin haye labada siqanu lixaajatin waa in fuqida baa tilmaamaysa in fuqida labada hadii la waayo kibarun baa la waayo waa siqarun jaantu way yar tahay litasyiin baa la waayo maxaa weeye lixaajatin labadaas maxaa le taas jaaizun bilaa karaahiyatin karaahiya mactama waa jaais way banaan tahay so masale maa iyaduna haye ta saddexaad waxaa weeye kibarun takriya yaree tasyiinkii daa kibarun yaree siqarun waanba hal yar jaan yar weeye laakiinse wax baahi u qabo maxaa weye litasyiini waa jaa'izun maca karaahiyatin marka labadii isla socday kibarnu tasyiimid baa hadhay soo maaha tee hadha ismaaciil tee hadhay kibarun baa hadhay oo siqar bay baashi noqotay lakiinse litasyim weli way joogtaa ninkan baahi uma qabodee jaan yara oo dehda ama fidaa buu weelkii ku dhajiye wax baahiya u qabo ma leh laakiinse way yar tahay waa siqarun litasyiin way bannaan waa karaahiyo maxay ka fahamnay waa fardan tukrahu baan ka fahamnay labadaa mid ka mid a ah haddii la tuuro karaahiyaa imaanaysa haddee wada socdaanna waa xaaraan marka mid ka mid ah la tuuro hadda maxaan tuurnay kibarkii siqar baan nidhi sooma ahayn hadda marka kibarkii noo daaya litasyiini tuura litasyin hadda tuurna maxaa imaanaya kibarun lixaajatin waa jaan weyn laakiinse baahi baa u geysay meesha u baahan kabidaa u baahan ayaduna waa karaahiyo marka maxaa haynaa xaaraan xukuna mubaax jaa'izun bilaa karaahiya iyo laba karaahiya oo bannaan soo maa marka maxaan leenahay kibarun liziinatin waa xaaraan siqarun lixaajatin waa jaais waa labada daraf meel dhexaa ku jirta markaa kibarun lixaajatin jaaisun likaraahiya jaaisun maca karaahiyatin sikarun litaziini waa hee jaaisun maca karaahiyatin intaas buu sheekhu kuu sheegay raximahullah imaamu nawowi minhaajkan ugu tegi doonaa haddii al naftan uu gaarsiiyo wuxuu tilmaamay dahabku inuusan mashruucanba ku jirinba dahabka aslan laa yustacmalu lidabati dahabka in meel lagu kabo looma adeegsan karo isagoobaa xaaraan afartan masal waxay ku soo haraysaa keliya fidadii warkaa ma ku dhacay yaa shii wanaagsan beed baabku maray kaa weye oo la soco waayahay wayustaxabu marka meesha shuuku maxaa weeye meeshaan marka xaajasintaan leenahay xaajadaasi maxay tahay harta xaajadaasi waa xaajadee alxaaja allatii tusaawi kasrahu xaajada maaha xaaja iska furan maahee xaaje aan iska jeclaada maaha waa xaajehee jabidan la eg laftigeeda xaajadu iskama furna waa xaaje jabida la eg beedkaasaa ku dareynaa marka labaa noo labadaas mashruuc dheer buu u yahy wayustaxabu fi lawaani taqdiya walow bicuudin xuda fowqa alaaniya hay dumarkii baa loo soo galay jikada ayagaas ku badane inkastoo hadda raggu macdaa jikada hadda barteen hal iska celiirsanay ahaa wayustaxabu waxaa la sunneeyey fil awaanii weelashii waxaa la sunneeyey attaqdiyatu baa la sunneeyey in la daboolo walow bicuudin laanba ha la saaree walow bicuudin ay walow kaanat taqdiyatu de haa walow kaanat itaqdiyatu haa lowda waa la qariyaa walow bicuudin ay walow kaanati taqdiyatu dabooliddu haba ahaatee hee laan haba ahaatee weelkii maxaan digsigii weynaa yaa hala daboolo dabool markii la waayo walow bicuudin ulbasaar hadaa rabto ulme xaafad jikada ku taaloo dheer haddaad doonto saar saa u saar usha maxay dabooleysaa saa u saar walow bicuudin inaad dabooshaa la raba ilaa wa ilaa walow bicuudinba ha ahaatee cuudaasoo xudda la saarayo ama la dhigayo fowqa al aaniyati weelkii korkiis la dhigayo weelkii korkiisa la dhigayo marka weelka in la daboolo wey saddex mas'alaba weelka waa loo daboolaya ama habeen ha ahaato ama maalin ha ahaato ama weelka biyaha ku jiraan ama cunto kale ha ku jidho ama eber ha ahaado wuxuu doon ahaadee weelkii in la daboolo ayaa hee haddaa wax kala weydo shaygii sunanimadii waxaa kaa gudaya inaa ushaa saarto ushaas dhuuban inaad saarto ayaa hee kaa gudaya saddex siyaaboodba waa loo daboolaya koow horta nebigaa tilmaamay intaa keliya waa nagu filanba soomaa inuu nebigu sheegay darteedba hee in loo daboolo sal alla alay slam labo axaadiista qaar waxay tilmaamayaan sanadkii mar baa jira xanuuna soo degaan xanuuno weel kastoo maranna waa isku guraan xanuunkaas marka weelkii daboolnaa te xanuunka geli mayo arinkaasna diintaa noo sheegtay diinta islaamkaa noo sheegtay arrinka saddex waxaa weeye bahalkii weelka soo kora ilan bahalku markuu weelka saa u soo koro hadduusan haysan wax uu dulmaro maro dee ku dhex dhacayaa ama haddii ugu yaraan ol saaran tahay ushuu raacayaa dee taa laftigeedu ma ogtahay waa wanaag saddexdaas siyaabood bahee haa intaas isku daro ilaahay magaciisa in lagu saaro ayaa markaas muhiima wax waxyaalanaya maaha weelkee ilaahay subxaana wa tacaala inaa magaciisa ku saarto ilaahay aad tala saaratay waa iska sabab waxani waxaan amiha ka sababe ilaahay aad tala saaratay hee ayaa ilaalin bisinka inaan ku bilowda ayaa loo baahan yahay hada bilaahi towfiiq sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed wcala saxbi ajmaciin